allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa wa dalli sadaa waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay maalayinsarifka maalinsarifku waa laba nuuc isim ay laba cilo ku jirto farciyataana oo midna lafdiga u laaban midna macnaha iyo ismay ku jirto hal cilo halkaas cilo labadii cilo booskoodii istaagayda fii ifaadati hiqal kii koobaadan dhammayna kii labaadu nooga bilowday waa thaani midka labeeya naxwu masaajida masjidyaalo weeye iyo wa masaabiixa faynusyaalo masjidun masaajida waa khumaasiyo waa mafaacila masaabiixana waa sudaasi oo waa mafaaciila fa inahumaa labadaas lafdi oo ah mafaacila iyo mafaaciila jamcaani waa laba jamac dheh liannahumaa masaajida iyo masaabiixa jamcaani waa laba jamac waaljamcu jamcuna farcun farac weeye can ilmufradi mufradku farac ka yah oo lafdi aan mufrad la helin jamc lama heli karo lafdi walba markii mufrad la helo kadibaa jamca la helaa waxaad leedahay rajulun rijaalun zaydun zayduun marka mufrad la helo kadibaa jamca la helaa marka jamacu waa farac wuxuu farac ka yahay mufradka wuxuu farac ka yahay mufradka weeye wasiiqatuhumaa masaajida iyo masaabiixa siiqadooduna siiqada waxaa loola jeedaa hay-addooda hay-addoodaa loola jeedaa wasiiqatuhumaa masaajidda iyo masaabiixa hay-adoodu siiqatu muntahaljumuuci jamacyaalka dhammaashadooda siiqadeedu weeye waa siiqadii iyo hay-adii ay jamacyaalku ku dhammaan jireen jamacyaalka ku dhammaada waxaa loola jeeda isagaa fasira oo waxay tahay kelimadda marka la jamciyo waxaa dhici karta mar labaad in lasii jamciyo jamci oo jamculjamci la sameeyo mar walbay banaanta maaha waa dhici kartaa lyii jamculjamca banaan waa shay banaan dhaca laakiin haddii uu gaaro wasinka ah mafaacila ama mafaaciila mar dambe in lasii jamciya ma banaan laakiin wasniga hadduusan marka hore labadaas soo gaarin mufradaa la jamciyey jamcaas labadaas wasin midna kuma imaano yumkin waxaa suurtagala ah mar kale in la jamciyo ah, waa suurtagal in mar kale la jamciyo laakiin markuu soo gaaro wasniga mafaacile iyo mafaaciile dib looma sii jamci karo sidaas darteeda wuxuu ka dhigan yahay jamaca ku yimaada mafaacile iyo jamaca ku yimaada mafaaciile laba goor ism la jamciyo ka dhigan yahay laba jamac marka laba xilo saasa oh. halka xilo saasa laba xilo ugu dhigan karaa wuxuu ka dhigan yahay ism laba goor la jimciyo lamidi wuu ku yidhi wasiiqatuhumaa mafaacilaya mafaacila hay-adooda siiqada waa hay-ada siiqatu muntaha ljumuuci jamacyaalka siiqadooda ah, meeshay ku dhammaaned weye jamacyaalka dhammaanshadooda siiqadeedii weye wa macnaa haadaa hadalkan macnihiisa maxaa loola jeedaa muntaha muntaha ljumc siiqatu muntaha ljumc wa macnaa hada hadalkaas macnihiisa ana mafaacila mafaacila iyo wa mafaaciila mafaacila ana mafaacila mafaacila iyo wa mafaaciila mafaacila waqafat iljumuucu jamacyaalkii waa istaageen cindahumaa labadaas wasni agtooday istaageen waintaha janacyaalkii waa dhammaadeen ilayhimaa ilaa mafaacila iyo mafaacilay ku dhammaadeen janacyaalkii marka hore waa dhici kartaa inta mufrad la jamciyo haddana markale lasii jamciyo laakiin waa goorma waa intaysan soo gaarin siiqada ah mafaacila iyo mafaacila laakiin markay jamacyaalku soo gaaraan siiqada ah mafaacila amase mafaaciila khalaas waa dhammaadeen dib dambe looma sii jamcin karo ma banaana jamculjamci dambe ma banaana wa macnaa haada hadalkan macnihiisa ana mafaacila iyo wa mafaaciila waqafat iljumuucu jamcyaalkii ay istaageen cindahumaa cinda mafaacila iyo wamafaaciila waintahad jamcyaalkii waa dhammaadeen ilayhimaa ilaa mafaacila wamafaacilay ku dhammaadeen falaa tatajaawasu jamacyaalkii ka gudbi maayaan humaa mafaacil iyo mafaacila kama gudbi karaan Ah, markay soo gaaraan mafaaciil ama mafaacile dib dambe looma sii jamci karo meel dambe usii socdaan ma leh waa dhamaadeen jamciyaalka mihaal marka fiir mihaalada warka isagaba sii fasiray falaa tatajaawasu jamciyaalku ka gudbi maayaan humaa mafaacila iyo mafaaciila falaa yujmacaani labadan wasin lama jamcina maratan mar markaasoo ukraa kale ah mar haddii uu soo gaaro mafaaciile mafaaciile mar kale lama sii jamcin karo jamacaas mar kale lama sii jamcin karo falaa tatajaawasu jamacyaalkii ka gudbi maayaan humaa mafaaciila iyo mafaaciila falaa yujmacaani mafaaciile iyo mafaaciila la jamci maa maratan ukhraa mar kale bikhilaafi kayrihimaa haadaani dhe labadan wasni oo mafaacila iyo mafaaciila ah haadaani labadan wasni multabisaani waa laba ku dheehan bikhilaafi kayrihima kayrkood khilaafkiisa keyrkood waa khilaafsan yihiin oo jamac marka isim mufrada lasoo jamciyo jamacaas hadduusan labada wasnin ku imaan waa bannaantay mar kale in lasii jamciyo haddii siiqo kale uu ku yimaado waxaa dhici karta inay bannaanaato mar kale in la jamciyo mid walba laasim aha inay ku banaanta laakiin gobol kamida ah waa ku banaanta laakiin labadan wasni mar hadduu ku yimaado dib dambe in loosii jamciya ma banaana haadaani labadan wasni muntabisaani waa laba ku dheehan bikhilaafi gayrihimaa gayrkood khilaafkiisa oo min aljumuuci jamacyaala ah dhe oo min aljumuuci jamacyaala ah fainahu ayrka ku u celi fainahu gayrkaas qad yujmacu in la jamciyaa la arkaa ayru mafaacil mafaacil ayrkaas in la jamciyaa la arkaa fainahu ayrka qad yujmacu in la jamciyaa la arkaa taquulu waxaad leedahay kelbun hal ey waaklubun eeyo wafalsun lacag waaflusun lacago fiiri hadda kelbun waa mufrad maxaa lagu jamciyey aklubun aklubun marka waa afculun wey ah, waa jamculqila afculun wey wixii toban iyo saddex udhexeeya lagu jamciya waxaa lamidta ah xagga wasninka falsun beesa gaduud waa aflusun beesa gaduudyaal wey lacagtii gaduudniyada maarta ahayd wey marka waa isku wasni taas ula jeedaa hadda marka maxaan ogaanay aklubin inay jamc tahay soo maahan mar kale waa lasii jamci karaa maaa aklubun ma soo gaarin mafaacila iyo mafaacila maadaama aysan kusoo gaarin mar kale waa la jamci karaa jamcaas oo jamcul-jamciya banaan taquulu uma man intaas ka gadaal dhe uma intaas ka gadaal taquulu waxaad leedahay ulaai kuwaanu aklubu wa eeyo badan waakaliba wa eeyo fara badan haaulaai uma taquulu uma intaas ka gadaal taquulu waxaa leedahay haaulaai kuwaanu aklubu wa eeyo waakaalibu dhe eeyo badan markaa fiiri hadda aklubuna jamceed waa lasii jamciyey halkaa la gaarsiiyey akaalibu laakiin akaalibu xaggay soo gaartay mafaacila soo ma ahan mar dambe lama sii wadi karo dhihi ma kartid akaalibu ay sii wadao sii jamcina xabli wa jamc halkaasu ku dhamaada Ah, jamc sida loo soo wado mar hadduu mafaacilo soo gaaro mafaaciile siima soco karo kama gudbo kama gudbo marka aklubun jamc waa ahe waa lasii jimci kari lakaalibu waa jamc lama sii jimci karo maxaa u diida akaalibu waxay soo gaartay mafaacilay soo gaartay taasa u diiday walaa yajuusu ma banaana fii akaaliba akaaliba dhexdeeda an yujmaca jamcu Eh. walaa yajuusu ma banaana fii akaaliba akaaliba dhexdeeda an yujmaca jamcuhaa in la jamciya ma banaana yujmacda de waa faacilka yajuusi soo ma jeedi baacado bacda wusuuliha ilaa mafaacila baacaduu bacda wusuulihi ilaa mafaacila mar hadduu mafaacila soo gaaro kadib ma banaana in lasii wadaa baacaduu ay bacda wusuulihi ilaa mafaacila waacrabun carabyaal waacaariba carabyaalna kadaa kalmadkuuri waa la mid mufradki carabun weeye jamciyo acarubun carabyaal wa acaariba kusii jamci acaariba marka mafaacilat dib looma sii jamci karo mufradki waa carabun jamci acrubun carab fara badan markaas tiraahdo acrubun waa jamc soo maahan jamca waa lasii weri kara waa la jamci karaa mar kale jamculjamciyaa ku banaan maxaa yl wasnigii sooma gaarin acaariba acaariba lama sii wadi karo waa dhamaad marad mafaacil hadduu soo gaaray ma sii si gudbi karo siima gudbi karo wa acrubun carabyaal wa acaaribu carabyaal kadaa kelimadkuudu oo kale weeye falaa yajuusu ma banaana fii acaariba acaariba dhexdeeda an yujmaca jamcuhu ila la jamciya ma banaana kamaa yujmacu sida loo jamciyo aklumun eeyo badan calaa akaliba loogu jamciyo aglibunoo jamaca sida akaalib loogu jamciyo acaariba lama sii jamci karo ha macnaha fiiri wuxuu isleeyahay isku mid ma ahan acaariba saw jamc maahan aglibuna saw jamc maahan labadan jamc midna waa banaanta in lasii jamciyo midna ma banaan aklibun in la sii jamciya banaan oo akaaliba la yidhaah acaariba laakiin in la sii wada ma banaan maxay ku kala duwan yihiin waxay kaliya ku kala duwan yihiin acaariba dee mafaaxilay soo gaar intaas intaas wey wa aasaalun garabyaan dhe hamsada madhe wa aasaalun garabyaan calaa asaa'ila lagu jamciyo asiil waa hal garab aasaalna waa galabyaal waa jamc aasaal waa galabyaal soo ma ahan sii wad marka waa lasii jamcin karaa calaa asaa'ila hamsadeedu ma midna iyada midda dambe tan hore hamsadu madanta wa aasaalun ayaa la jamcinaa calaa asaa'ila alagu jamcinaa markay afsaaila gaartay lama sii wadi karo lama sii wadi karo wuxuu ku yidhi fa aljamca marka jamci waxaad moodaa qad takarara inuu soo noq noqday fiihimaa mafaacila iyo mafaaciila waxaad marka ay ka dhigan tahay mafaacila iyo mafaaciila jamca ku imaana wuxuu lamid yahay kelimad dhowr goor la soo jartay oo soo takarooda laba goor fa waa la dejiyey be mafaacila iyo mafaaciila marka Eh, fanuziraa waa la dejiyey mafaacil mafaaciila lidalika takarub soo noqnoqoshadaas darteeda manzilata jamcayni laba jamc booskoodaa la dhigay ah, fanuzilaa dhe fanuzilaa mafaacila iyo mafaaciila waxaa la dejiyey lidalika ey litakaruri soo noqnoqoshadaas darteeda manzilata jamcayni ah, litakaruri dhe amase litakraari soo celcelinta dhe fanuzila waa la dejiyey lidalika ay litakhaari soo celcelinta loo soo celceliyay darteed mansilata jamcayni laba jamc booskoodaa la dhigay waxaa laga dhigay marka mafaacilana inay laba jamc lamid tahay mafaacilan laba jamc marka halka cilaa si waxay warayska keligeed isimka sarfiga loo manxiday laba cilay lamid laba cilay lamid iyadoo laba goor la jamciya kelmadu lamid wa saxraau meel banaan waxublaa gabar uur leh kadalika kaasay lamid yihiin mafaacilo iyo mafaacilo lamid yihin markay kala mid yihiin cillo waaxidaha ku jirta sarfiga mancaday waa cillo waaxidaa oo sarfiga mancinaydaa ku jirta tii horeeta hal cilaa ku jirtay soo maahan oo siiqatu muntarjumuuca kuwana alifu tamiinkaa ku jirta alifu tamiintaa ku jirta marka meesha iskala mid yihiin mid walba hal cilaa ku jirta waa mid walba hal cilaa ku jirta wa sakhraa-u meel banaan waxublaa gabar u leh kadalika kalmadkuuri kii hadda lasoo sheegay lamid yihin sidiiqatulmuntaanjumuuc ay lamid yihin meeshay kala mid yihin waa halkee kaas hal cilaa ku jirtay oo keligeed safiga manci karta kana hal cilaa ku jirta oo keligeed safiga manci karta taas waxay ahayd siiqatumuntaha aljumuuc kana waa alfu tacmiid sawaan kaanad mamduuda aw maqsuura ayada la jirkeedana sidii oo kale takraar macnaahay qabtaa oo alfu waa cillo haddana taniifkaanu kama suulo isimka maogtahay taniifka tada waa la suuli karaa qaaimatun gabar taagana tiri ka jarja tada qaaimun mid taagan laakiin alifu taniif lama suuli karo marka inuu yahay alifu taniif cilaa laga dhigay inaan la suuli karinoo laasim tahay cilo labaad ka dhigay saasay ula mid noqotay laba cilo saasay ula mid noqotay wuxuu ku yihi fa ina fiihimaa saxraaa iyo xubla atamiitha tamiitha ku sugan wahuwa tamiidku farcun farcuu ka yahay can itadkiiri tadkiir farac ka yahay oo isimka marka isagoo mudakar aad heleen kadib aad taniifine waxaa leedahay qaa'imun nin taagan qaa'imatun gabar taagan mu'minu nin mu'min ah mu'minatun gabar mu'minada ah, muslimun nin muslima ah, muslimatun ee inta inta mu'anaf yeesho siima wadi karti mudaker kama dhigi karti meel hoosiis wada male laakiin marka hore mudakaraad ku dhawaaqe markaasaa tamiidka tartiib godaal uga darse marka tamiidku waa farac mudakerka asala labadan lafiya horeey wey xagga wujuudka waa xagga wujuudka waay wahuwa tamiidka dhe tami oo tamiis bilif wahuwa tamiis bilif tanifon waa taniif taaniidka laazimu joogtaa taaniidkaasoo munazanu la dejiyey luzum munazanu la dejiyo dheheen la dejiye dheheen waa ismafcuul camal falay sooma jeedin taaniidkaasoo munazanun la dejiyo luzuumuhu laazimidiisa mansilata taniifin taniif booskiis taniifkoo faanin labeeya alifu taniifku waa cilo waa laazim oo kama baxo isimka maadaama uu laasim yahay taaniinimada asalka waa cilo ka dhig luzuumkiisana mid labaad ka dhig saasoo laba cilo lamid noqo laba cilo saas lamid noqo wahuwa taniit bilelif taniiu waa tanii taniidkoo laazimun joogtaa taniidkaasoo munazalun mid la dejiyo ahaaday be luzuumhu laazimidiisa mansilata taniitin tanii booskiis taniidkoo taani labeeyo walihaada albaabi baabkaanu usugnaaday makaanu makaan makaankaasoo yati uu imaan doono sharxuu sharxiisa fiihi fi lmakaan uu ku imaan doono in sha allahu tacaala ilahay hadduu idmo u ah weli hada albaabi baabkan maalaynsarif ah waxaana iska qirabaxsi waayo qirabaxsi yar waayo hordhac yar weeye muqadimo lagu sii siina keliya waxaa loo sheegay abwaab niyaaba in la dhamaystiro a meeshaan loogu sheegay qirabax waayo weli haada albaabi baabkan u sugnaaday makaanun makaan makaankoo yaati imaan doono sharxu sharxu isimkan la sharxidiisa makaankoo yaati uu imaan doono sharxuhu baabkan la sharxidiisa dhe fiihi makaanka dhexdiisuu ku imaana insha allahu tacaala xukunkii malansari wa xoogmaho malayasarif xukunkiisa an yujara jaruhu dhe hadde waa qabarkiiye ha waa qabarkii masderka dhalaal wa xukmuhu maa laa yansarif xukunkii an jara jarruhu in la jaro weeye bilfatxati fatxa lagu jaro niyaabata naa'ibatan xaal ay tahay fatxadu midka naa'iba can ilkasrati kasra maa laa yansarif xukunkiisu waxay tahay xaalat ljar waa in fatxa la saaro fatxadaasaa kasradii ka naa'iba wa xukmuhu maa laa bilfadxati fadxa lagu jaro niyaabata naa'ibatan xaal ay tahay fadxadu mid naa'iba can ilkasrati kasra ka naa'iba xamaluu naxweeley waa xambaareen jarahu jara maa laa yansarif maa laa yansarifka la hoos dhigidiisa calaa nasbihi nasbi maa laa yansarif maa laa yansarifka la kor dhigidiisay ku xambaareen markaan joognay jamcu lmudakari saalim iyo muhane yaa maxmuul ahaa nasbaha iyo jerka nasbaha maxmuul ahaa nasbaha waxaana maxmuulu calayhi ahaa jerka jerka hadda maanta cagsi ka dhig marka maanta waxaa maxmuul ah jerka nasbahana maxmuulu calayhi ah ilaa fatxo iyoiyo xawle nasba iska leh soo maaha waxaana kasray maanta naaib ka noqon kasray naaib ka noqon fatxadi marka maanta jerkiya maxmuul ah nasbihiina waa maxmuulu calayhi aad leedahay bilcagsi wey ti hore cagsigeed wa xamalo waa xambaareen muxaadi jarahu jara maa laa yansarif isaga maa laa dhigidiisa calaa nasbihiay ku xambaareen kanaa cakasuu siday u dabagediyeen daalika ay lxukma dheh xukunkaas fi lbaabi babki asaabic soo hormaray oo ah waxa weya muhaniyi jamcukaljaari may baabkii soo hormaray kaas kaliya maahan waxaad tidhahdaa kii haddeerba kii haddeer haddeer kii oo ma juma balif taim laftirkeedu sidoo kale ahaa taasoo kale ah, taas aadba kaasaad waxaad tidhaahdaa ma kas fa kasro ayaa waxay naaib ka aheyd fatxo soo ma kasro waxay naaib ka aheyd fatxo xaraka xaraka ka naaiba marka markaas waxaa maxmuul ahaa eh? markaas waxaa maxmuul ahaa nasbada tii hore labada baab hore lamid yihi Ah, mudakerkii iyo mutamiin kulli lamid yahay waxaa maxmuulaha nasbaha waxaana lagu xambaaray jerka kuwii ah, hore lamid yahay saddexda baab hore waa isku mid marka mm, isku mid waa xamalu waa xambaareen naxwoole jarahu jara maa laa yansarif maa laa yansarif le hoos dhigidiisa calaa nasbi ay ku xambaareen kamaa cakasuu siday u cagsiyeen dalika alxukmu xukunkaas bilbaabi baabkii baabkii asaabiga soo maray ma jumxagaarifu wata inasidatain taqulu waxaa leedahay marartu waxaan soo maray bifaatimata faatimaan soo maray wamasaajida masjidyaalan soo maray wamasaabiixa faynuusyaalan soo maray wasaxraa'a makaan banaanan soo maray fataftaxu wa aad kordhigee haa kelimaada dheer fataftaxu waad kordhigee haa kelimaada kamaa taftaxu sidaadu kordhigaydo haa kelimaada idaa qulta haddaad tiraa ra-aytu faadimataan arkay wa masaajidaan arkay wa masaabiixaan arkay faynuusyaa wa saxraa meelkaan banaanaan arkay marka sida markay xaalatu nisba joogaan aadu kordhigto xaalatu jarna saasaad u kordhigi xaalatu nasbo sida aad u kordhigtood u tiraahdo ra-aytu faadimata wa wa masaabiixa wasaxraa nuucaasoo kalaad xaalatujarkana ka dhige laakiin labada fadxo kala garo midna waxa weya asalkeedii ku suganta midna waa niyaab qaala allahu ilah wuxuu yihi tacaala ilah waa sareeyaa waawxaynaa waxaanu waxyoonay ilaa ibraahiima nabiyullaahi ibraahim wa ismaaciila nabiyullaahi ismaaciil wa isxaaqa nabiyullaahi isxaaq iyo wa yaxquuba wey nabiylahi yacquub hadda fiiri ibraahim waa jiran yahay ilaadaas lagu jiray kuwa kalena waa ku cadfan yihin ilaa ibraahima qaala allahu ilaah wuxuu yidhi tacaala ilaah waa sareeyaahe wawxaynaa waanu waxyoonay ilaa ibraahima nabiyullaahi ibraahim wa ismaaciila nabiyullaahi ismaaciil wa isxaaqa nabiyullaahi isxaaq wa yacquuba nabiyullaahi yacquub wey wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi yacmaluuna jinnigu waxay u samayneeyeen lahu lisuleymaana nabiyullaahi sulaymaan maa yashaa wuxuu doono oo min maxaariiba mixraabyaala ah dheh wa tamaathiila taalooyin ah dheh yacmaluuna jinnigu waxay u samaynayeen lahu lisulaymaana maa yashaa wuxuu doono oo min maxaariiba mixraabyaal ah dheh mixraabyaal Mhm. mixraabyaal ah watanaafiila waxalan taallooyin ah taallooyin ah mhm. taalladii dhagaxtuur iyo maanki jirtay sayidka iyo tii axmed gurey iyo xawataako iyo kuwii waay mhm. taallo taallo rag badan soo gaarin kadib dhashay aa joogta san ayagu taallada arag ugu jirta taallooyin musawirada weyn meele laga taago waayahay ya maray ah, eh, qaali way ahaayeen ah, taariikhay lahaa ayay la yirahdeen markaasa ah, waa la qiimeyna ay dhihi jireen markaasa meesha iyagoo maara qof dhano maar wey halkaan soo taagan inuu kusoo u uqaadeen mana kusoo firaan waa maarba marka maxasheedku ku halkee maxaariiba soo mafaaciila maha waa kaasa waa calaamad jerki maxay noqotay min markay gashay fat tamaathiilana waa wayustafnaa waxaa laga soo roobaa min dalika madkuurka lasoo sheegay oo ah jaruhu bilfatxa suurataani laba suuraa laga soo reeba ha labadii sharti marka la waayo wa laba suuraa laga soo reeba eh, wixii asalaha laga hadla afar suura aan kawaakibka kusoo ogeyn oo waxaa lagu dara munaasaba iyo daruuro eh, taas marka wax asal maaha ah, daruuro iyo munaasaba ku dari jiray soo maa laakin tan wax asala ah laga hadla asalo meel walba afar suuray noqeen marka labadaas lagu dar laba suura labadaas ku dar afaray noqeen wayustathnaa waxaa laga soo reebaa min dalika alxukmi almadkuur xukunka lasoo ree lasoo sheegay oo xuu ahaa jaruhu bilfatxa suurataani laba suura laga soo reebaa ixdaahumaa labada suura midee an tadkula duulu al an tadkula al dukuulu al al inay gasho wey calayhi maalsfar korkiisa al hadday gasho ismaalsarif ah kasraa lagu jaraa isimkiioo maalayansarif ah oo labadii cilo ku jiraan ama halka cilo ku jirto haddii ay gasho al kasra lagu jara hadda labada cilo waa ku jiraan ama halka cilo hmm, halka cilo oo labada cilo booskood istaagayda ayaday ku jirto a kasra lagu jara mar hadday alu gasho mar hadday maanic ayimid ad leeda xukunkii diiday ilaa xukun marka leela xaa shardi ahaa in shuruudana la helo mawaanicdana la waayo ah, shay kasta adduunka intaad joogto haddaad naxwo joogto haddaad fiqi joogto haddaad caqiida joogto baabkaas waa inaadan halmaamin shay kasta markuu ansaxay maxaa shardi ah shuruuddana in la helo mawaanicdana la waayo shay kasta ha waa qaacido caam oon baab kale hal baabaysa geli lama helo marka isimka marka lagu leeyahay fatxa lagu jara maxaa shardi ah al iyo idaafo inaysan gelin waa inaan al iyo idaafa gelin ilaa al iyo idaafa waa maanici moogta ah, al iyo idaafa hadday yimaadaan khalaas wey kasraa lagu jara ixdaahumaa labada suura midkeed an tadula alayhi al an tadkula al dukuulu al al gelideedu way calayhi malansarif ay gasho وثانية suuradda labayda an yudaafa waa in malansarifka la idaafeeyo fainahumaa laa yansarifka yujaru waa la jaraa dheh fainahumaa laa yansarifka yujaru waa la labada suuro lasoo sheegay bilkasrati kasra lagu jaraa cala alasli xaal ay kasradu ahaatay hadda kasra in wax lagu jara asal aheed asalkii u laabana asalkii u laabana wathaaniyatu xaalada labid an yudaafa idaafatu waa in la idaafeeyo fainahumaa laa yansarifkii yujaru waa la jaraa fiihimaa fi suuratayni labadaas suuro dhexdooda bilkasrati yaa lagu jaraa cala alasli xaal ay kasradu ahaatay falulaa suuradaa horayda naxwu walxaal antum idinka caakifuuna kuwii ku negi ahtihiin filmasaajidi masaajida maxay ahayd ciladii sarfiga ka micaydi mafaacilo soomaa sidatumtarjimo hadda waa ku jirtaa masaajidadii sidii ugu jirta ciladii ayadoo ciladii ku jirto oo ciladii waaxidada aheedee taquumu maqaamilcillatayni ku jirto a alu gasho ashaasa u sarfiga ka mancda shaasa waxaan rabaa ayaa munsarif ka dhigtay oo keentay in kasta lagu suuradda labayda naxwu fii axsani taqwiimin toosin midda u qurux badan waa ah, laqad khalaqna alinsaana insaanki waa abuurnay insaan maxaa lagu abuuray fii axsani taqwiimin toosin midda u wanaag badan ah, toosin midda u wanaag badan marka fiida axsan maxaa sarfiga ka mancina laba cilo alwasfiyatu wa wasn ficli soo maha labada hadda waa ku jira labadiioo ku jira a ah, idaafatin ayadoo labadii ku jira haddana waxa ism munsarifu noqon maxaa yeelay idaafadan aa min khawaasi asmaa ka mid ashuna xay ka mid tahay min khawaasi asmaa awalna isimka waa lasarxaa ka dhigay waxa way shibhuhu bilficli ficlu shaday soo maahan khawaasul asmaa hadday gashay waxay ka fogeyday shafigi ficli shibhigii uu isimkaanu shabahaya ficilka ay khawaastaanu ka fogeynay munsarfuu ka noqday fii axsani taqwiim qurdubiga wuxuu dhigaa qurdubi maan mufasiriinta badana waa dhigaan ruuxulmacaaniga iyo ruuxulbayaan iyo qurdubiga iyo macalim mafaatixulqeybka iyo markay aayaddan fii axsani taqwiimin maraayaan qisay dhigaan ninaa jiri jiray oo la dhihi jiray ciisa ibnu muusa alhashim ciisa ibni muusa alhaashimi gabaruu qaba uu aad jecel yahay kaasa habeen dayixi oo meeshaas cirka dhex dhexbartadiisa taaganuu fiiriyey kaasuu taas u fiiriyey uu yidhi anti daaliqun halaaan in lam takunii axsana min alqamari saddexaad iga furanta yidhi haddadan dayaxa ka qurxoonin dayax haddadan ka qurxoonay ha macnaa waxuu la jeedaa waa huba inaad ka qurxoon tahay wa saas Ah. anti daalicin alaaan u yii saddexaad iga furanta in lam takunii axsan min alqamariy kaas inta xijaabka isku ridda iska tag ah. ciddeedii aada ninka saddex igu soo furay habeen madoobu seexda marka murugo badan waagii markuu buriyey uu boqorkii muslimiinta oo waktigaas ahaa mansuur uu u tegay soo iska murugo iyo de muujinaya dhibaato weyn ila soomaali marka horena hadal buruud laga celi waa mase soomaali maba ahayn ila bani aadamka dhan fudaydka ku jira bani aadamka marka horena fudayd lagama celi karo marka dambeeyana shallaytadiisu iska fududda waa tegay mansuur u tegay wuxuu dhulkaas ay ku dhacay khaliifkii muslimiinta mansuur fuqahadii iskugu yeeray fuqahadii muslimiinta iskugu yeeray madaahibta kala dunya ka jawaabi fuqahadii waxaa la yidhi shaki miy leedaha ha gabadha iyo dayaxa dayaxaa qurxoon khalaas saddexay kaga furanta inaa iska aamusay yaxya ibnu actam in la dhihi jira maray yaxya ibnu actam ashib iska yiri xanafi xanafiya ma wax ka maskax badan male xagga caqliga yaxya ibnu actam waa iska aamusay markaasuu mansuur ku yihi maa laka laa tatakalam hal aamusanta meesha waxaa laydinku keenay fiqi fuqahadii waa wada hadleen madaahibta kala duune shaki ma laha saddexay kaga furanta oo waxa weeyaan dayax iyo wax u geysta isaga mhm. markaasu wuxuu yidhi waxaa ii muuqata inaysan ka furnayn aniga maba ka furna maxaa yeele gabadhaga dayax dayax gabadha qofo markaasaa le culumadaadi ad khilaaftay culummadu iyo dhan wada naqlay markaasuu yihi fadwadu cilmiyay ku dhisanta ilaah naga wada cilmi badan aan ka jawaabay masalada ah. ilaah naga wada aqoon badan aa ka jawaabay ilah sawma dhihin laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim ha toosin midda ugu qurux badnay baan insaan ku abuurnay so lama dhihin laa shay axsana min alinsaan maba jiraba wax insaan ka qurxo laa qamar walaa shams adig haddana yeela wejigaaga in qorax laga dhigo dayac weligaa yeeli mida birtaas dhagaxaa kaga mooda wejigaaga laga dhigo ka war bani aadamka dhan baa yaaba ha fildarada marka ilaahaa qurux ku siiyey dayaxna umaikeeda ka qurux noonta soo ma jeed waa u yeeray qariibkii muslimiinta mansuur gabadhi ninkaaga raaci bil adec waa ku qabaa kaamana furni ninkaasaa jawaabay aayad qur-aan u keenay khalaas waa loo daayay farxad aha hmm. marka halkaas kudhiga qurdubiga ka fiidi meeshaana ku dhigan marka insan ilahay waa qurxiy insan ilahay waa qurxiy waxaa layihi culimada dhowrkood waa ku xilin waxay yidhahdaan carar adiga inta adduunka fiiriyey wax aan banu aadan ahayn ood istiraada allah yaa wejigan kugu bedela arki mayd qofka waxaa layihi dadka u fil daran macnaha kan ugu fool xun waxa makhluuqaadka kale uqurxon ha lagu ekaysiya yeelima makhluuqaadka kaleo dhan geela ariga lo-da geenyada geeyada hataa ma yeel farasa lagu ekaysiya waa hadda qarac maaba geeriya iga roon leey wejiga faras noqdo taas marka maxay ku daraysiin laqad khalaqna alinsaana fi axsani taqwiimin ahaa ka soco hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo ibnu hishaam matniga markuu joogay miihaalintii uu ku miihaaliyey yansarif al ay gashay iyo maalaayansarif la daafeeyey labadiisa mihaal inay cajaa'ib badan yihiin naxweelay badanna mihaalkooda ka fiican yihiin ilaa isagu muxuu ku miihaaliyey bilafdali iyo biafdalikum biafdali afdali maxaa sarfiga ka mancinayay alwasiyatu maca wasni ficli soo maaha haddii alla geshay labadiiba waa joogaan haddii la idaafayna labadii waa joogaan fiiri taasuu rabaa marka miaaladiisu inay ficnaayo inuu ku sheego wa tamhiili aniga miaalintayda fil asli asalka dhexdiisa asalku waa matniga watanfiili aniga miaalintayda filasli asalka dhexdiisaan ku miaaliyey biqowli qowlkayga aan idhi biafdalikum kan idinkugu fadli badan owlaa tanfiilkaasaa haboonaasho badan owlaa asagaa xaqnimo badan min tamhiili bacdihim naxweeleyda gobol ka mida miaalintooda biqowli qowlkiisa uu ku miaaliyey marartu bicuhmaanina cuhmaan keniya soo mara waxaa la yidhi ken ism oo maalaysarif oo la idaafeeyey markaasuu yidhi marartu bicusmaanina ardadiu bara marartu bicusmaanina wuxuu yihi cusmaan soo maalaysarif ma lahayn haye sarfiga maxaa ka mancinaye alcalamiyatu maca siyaat alif wuxuu yidhi waa la idaafeeyey munsarif u noqda bicuhmaani na bicuhmaani u noqda soo ma jeedo kaasuu ku miaaliyey wuxuu yidhi shiiku marka fiir sida loo cileeyey fa in alaclaama calamyaalka laa tudaafu lama idaafeeyo xataa tunakara ilaa nakireeyo isim asagoo calamnimadu baaqita ma bana in la idaafeeyo asmaadan la idaafeynu kamid ismu ishaaro ismawsuulo ism calamaho damiiro miyaa la idaafeeyo ma la idaafeeyo ah, ma la idaafeeyo asmaadan la idaafeynu kamid fa in alaclaama calamyaalka laa tudaafu lama idaafeeyo xataa tunakara ilaa nakire ilaa nakireeyo marka fiiri waxaa laleeyahy horta idaafo maba dhici karto iyadoo ciladii calamnimaad ku jirta in la idaafeeyo ee markaad idaafaynaydo waa inaad shuyuuc niyeysataa cumaan cumaanyaalka kamida ka dhig cumaan oo cumaanyaalka kamida ka dhig haddaad ka dhigto intaadan idaafayn isimki u noqdo isim munsarif u noqdo adoon ba idaafayn ila labada cilmidaa baxday ha markaad idaafaynaydo waaba munsarifba ha ka horiba munsarifi intaadan idaafay sababtoo ah awalba calamnimada iyo zaatu alfunuunka u diidayda safiga calamnimada markaad ka siibtay kowda khalaas munsarif iska noqdo xaana la rabay isim maa laa oo inta al u timid ama idaafa u timid ay sarfigii u diiday isagoo labadii cilla haysta ama halkii cilla haysta kaasaa la rabay markaasuu wuxuu ku yidhi faina alaclaama calamyaalka laa tudaafu lama idaafeeyo xataa tunakara ilaa la nakireeyo faidaa saara hadduu noqdo naxwi cumaana nakiratan zaala waxaa ka suula minhu cumaan xaggiisa axadu sababeyni labadii sabab mid ka mida labadaa sabab oo almaanicayni laba u diidaaya ahaayeen lahu licumaana min asarfi sarfiga udiidaayaan wahuwa mid ka suula alcalamiyatu calamnimadii weeye fadakala cumaan wuxuu galay fii baabi maa isim baabkiisa yansarifu sarfoomaa walayse alkalaamu waxaan ka hadlayna ma ahan fiihi fii ma yansarif haddi anaga munsarif miyaan ka hadlayna bcusmaanina haddaa keentay waaba munsarif ale maanta munصarif wey labada cilli kuma jiraan walayse alkalaamu hadalkuna ma ahan fiihi fii ma yansarif munsarif ma ahan waxaan ka hadlayna wadalika mithaalkaas multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi afdala afdala khilaafkeedu ku maxaa yeelay faina maanicahu afdala midka u diida min asarfi asifatu waa sifada iyo wawasnulficli wasnulficilka wahumaa labadaasuna mawjuudaani waa laba laga helaa fiihi afdala laga helaa adaftahu idaafaydayaa am lam tudifu ma idaafayna waa isku mid ama idaafee ama ha idaafayn sifo iyo wasnulficil waa ku jiraan saa waa ku jiraan wtniilida hadda wowda qaadeen wataniili aniga miaalintayda bilafdali aan miaaliyey owlaa asagaa xaqnimo badan min tamiili bacdihim nuxaada gobolkood miaalintoodu ka xaqnimo badan yahay biqowlihi shacirka qowlkiisa uu ku miaaliyey kadalika kalmadkuuri xaal uu la mid yahay kii aan hadda soo sheegnay sidoo kale markii la yidhi ismalansarifu al ay gashay miaal u keena waxay ku mihaaliyeen shaacirkan qowlkiisa oo yidhi raaytulwaliid ra'aytulwaliida bna lyaziida alyaziid ay keeneen ra'aytulwaliida bna lyaziidi alyaziidi ay keeneen marka waxaa ka fiican bilafdali aan iri sababtoo ah alafdali labadii cilo sarfi ka midcayd waa ku jiraan oo waslulficil iyo sifa ah ashiyo ku jirta laakin bicuhmaanina ixtimaale waxaan rabaa alyزيd اxtimaala ku jira ixtimaalkaas waa sheegaya wtmhiili mihaalintayda bilafdali aan ku mihaaliyey owlaa asagaa xaqnimo badan min tamhiili bacdihim naxwoolay mihaalintooda naxwoolay gobolkood mihaalintoodu ka xaqnimo badan yahay biqowli shaacirka qowlkiisa ku mihaaliye kadalika kalmadkuuri kaan hadda soo sheegay xaaluniya sidoo kale uga fiican maxaa yeele sidii oo kale aniga afdal labadii cilo waa ku jira labada cilo waa ku jiraan alna waa gashay waayahay wuxuu yidhi shaacirkii ra-aytu waxaan arkay alweliid weliid weliidkaasoo ibna alyaziidi ina yaziid ah mubaarakan xaal uu yahay weliid mid la barakeeyaan arkay shadiidan xaal uu adag yahay kaahinuhu garbasaarashadiisa biacdaa'i alkhilaafati khilaafada culays yarkeeda ku adag yahay ra'aytu lweliida anuu welidaan arkay yuu shaacirkaasu weliidkaasoo ibna alyaziidi inay yaziid ahaa ayaan arkay yuu yidhi mubaarakan xaal uu yahay kii la barakeeyey aan arkay yuu yidhi shadiidan xaal adag yahay kaahinuhu afaacilkiiy ah, shadiidan waa sifa mushabaha kaahilan shadiidan xaal uu adag yahay kaahinuhu garbasaarashadiisa kaahilka waxaa la yidhahdaa labadaas garab meesha u udhaxayda oo xamaaligu u loorka saarto ma halkaas ayaa waxaa la idhahdaa kaahin marka deegtiisa iska dhig ama garbasaarashadiisa shadiidan xaal uu adag yahay kaahilu deegtiisa bicbaai lkhilaafati khilaafada acbaa waa jamcu cibin cibgu waa bustaha asalkiisu maantana waxaa loo jeeda culaysyaalka wuxuu leeyahay deegtiis iyo garbihiisu waa kuwa awooda oo xoog u leh inay khilaafada culayskeeda qaadaan ah, madaxda muslimiintu ah ninkan muslimiintu madax u ah, ah alwaliid ibn yasiid shaacirku marka waa ammaana wuxuu leeyahay ninkaasu arkay barakada iyo kayrka saaran aan la koobi karin oo waxa weeyaan culayska khilaafada awood u leh uu ku taxamulo siduu uga warqabo dhinac walba u firaayo markaa muslimka looga imaano magadaa gaajo madadaa qaawo madadaa cabsa macada waa soo daaca madiintaa dayaca dhinac walba saas uga egahuy ninkaas waxaa ka muuqda wanaag iyo dadaal iyo awoodda iyo kartida uu leeyay shaacir wey wshucaraau yatadcuhum lgaawo alam tara anahum fii kuli waadi yahimuna wa anahum yaquuluuna malaa yafcaluun xogaaya loo dhiiba malaha ee ninkaanu mujrimu ahaba faasiqa nin mujrim ah oo faasiq ah ninkaan madaxda oo saas u amaana maalin maalmaha ka mid ah wuxuu dhihi jiray shiiku uu waxa weya tafaa'ala bilmusxaf musxafkuu ku faashaday soomaalida xata waa samayn jireen musxafka ku faashaday aniga wa yihi kitaabka qur-aanka laiisoo kale aayadda soo baxda macnahay sheegayda firaa meelaan ku jira anugu dheg markuu kala rogay wstaftaxuu wahaba kulu jabaarin canid a usoo baxdo wastaftaxuu wahaba kulu jabaarin canid dheg marka qur-aanka waa yaqaana markaasuu yidhi atuhadidu kula jabaarin canid wahaa ana aljabaaru lcanid idaa maa ji'ta rabaka yowma xashrin faqul mazaqani lwariid inta googooyey saas u kidfa cadcad kitaabka qur-aanka kidcad inta u gooyey uu wuxuu yidhi atuhadidu kula jabaarin canid mid kastoo dadka qasba ee xaqa ka madax adag inaad u goodayda kintaa wahaa ana daka aljabaaru lcaliim hadde ninka xaq dadka qasba ee xaqa ka madax adagna waa aniga ah, waa aniga idaa maa ji'ta rabbaka yowma xashri maalinta addooma lasoo kulmiyaan rabbiga haddaad u tagto faqul rabbi mazaqani lweliid waxaa tiraa rabbi weliidkaas ay googooyo hadda ko hmm. eh, usbuuc ma noolay usbuuc Ah, wiil u dhalaya inta u yimid oo kow madax ka siiyo meel ka laalaajo madi xataa lama caas xataa lama caas nin daalima soo ma jeed hmm, nin daalim ninkaasu ammaana oo leeyahay bal shaacir cajaa'ibtiisa xoogaa isaga u roona un isaga xoogaa u dhiibi jira ya hataa wii alla ugu salay ma naqan lakin saasuu yahay saas usbuuciiba diliy culamada gabor saasuu u <laughs> dilayleeyahy qaarna waxay le meshuu ka ridanaya miday ahaadba un allah ku saliday salliday miday ahaadba waa un ciqaab soo degdegay soo ma madaxiis meelaa laga laalaadi hataa lama aas maxalfaadisa marka naxwada ra-aytu alwalid ayaan arkay ibn alyaziid ibn cabdilmalik ibn marwan soo maahan hadda mm-hmm. eh, waa inin dhiga xaashiyada mm-hmm. saas wey meelahan kudhigi ahi saas waa alwalid ibn lyaziid ibn cabdilmalik ibn marwan wey ibn bani umaya saas wey marka naxawshaadku waxay tahay alyaziid bay keeneen waxay idhahdeen yaziid waa calam wasnul ku jira laba cilo soo maahan al gashay khalaas munsarif u noqdo kasraa lagu jira ra'aytulweliida bna alyaziidi mubaarakan shadiidan biacdaa'i lkhilaafati kaari meesha looga fiican yahay dhegeyso marka meesha looga fiican waxay tahay alyaziida waa calam asha marka la gelina laba arrimood waa mid waa mid laga maarmaan in shuyuuc la niyeysto oo nakiro laga dhigo kadib asha mucarifa ay noqoto haddii sidaas ay noqoto ciladii tii hor lagu diiday wa waxaa laleeyahay haddaad shuyuuc niyeysatay ism musarif iska noqdo labada cila midaa baxday saas wey ciladii tii hore lagu haystay wey bicuhmaanina ila waxaa kaloo dhici karta inaan calamkan asha marka la gelinaa shuyuuc la niyeysan ee calamnimadu iyadoo joogta waxa weyla lamxiga la samaynaa lamxigu waxay tahay macnihii kelimadan calamkan yazid waa manquul asalkiisu ficil mudaaricu ahaa macnihii asalkaayo ziyaadada ahaayeed xoogaa maskaxda kaaga soo dhaxad milicsanayn markaasaad al zaa-ida gelina marka alyaziid waa calam asha ku jirta waa zaa-idu marka haddii saas ah, la yidhahdo nabid nabad wey ishkaal male maaa calamnimadiina waa joogtaa wasnu ficilnimadiina waa joogta ashaa ziyaada markaas ishkaal male tan sheequ mihaaliya lamidta ah marka bilafdaliya lamidta liannahu shaamiye yaxtamilu waxaa suurtagala an yakuuna shaacirku inuu yahay qadara mid qadaromiyeyste في yaziida ashiyaaca faafitaan fasaara yaziid wuxuu noqday nakira uma adkhala waa geliyey calayhi yaziid korkiisa al litacriifi inuu ku macrifiyo darteed u geliyo facalaa haadaa kaas haddaan qabanno laysa fiihi yaziid dhexdiisa kuma sugnaa ilaa wasnu lficli wasnulficil keliya ku jira calaamnimadi waa ka haasatan aqus waan gaar yeela khaasatan gaar yeeli hadduu marka saas la yidhaha misaalku saxba marka cusmaan u lamid noqona o kalu kanu aqbali kara wayaxtamilu waxaa suurta gala an yakuuna yaziid inuu yahay baaqiyan mid ku baaqiya dhe wayaxtamilu waxaa suurta gala an yakuuna yaziid inuu yahay baaqiyan mid ku baaqiya calaa calamiyati calamnimadiisii wa alalna zaa'idatan mid ziyaado ay tahay cadfu macmuuleyni calaa macmuuley caamilin waaxidin bicaadifin waaxidin makaan ku soo marna shan ba sheegnay miya idaarkiina kusoo marna saas wey fiiri marka laba macmuula la cadfaa al iyo zaaidatan fiiri maxaana lagu cadfaa an yakuuna baaqiya an yakuuna isimkeeda iyo baaqiyan labadaasa lagu cadfaa wayaxtamilu waxaa suurtagala an yakuuna yasiid inuu yahay baaqiyan mid ku baaqiya calaa calaniyatihi wa al wa an takuuna al alna inay tahay zaa'idatan mid siyaada fiihi yasiid dhexdiisa siyaada ku ah kama zacama siduu ku andacooday man maala bihi kii miaali kii miaal marka lagu qabsay wuxuu yidhi war aniga ma aanan niyeysan waxa weeyaan shuyuuc ee waxa weya lamxiyaa igalay asalka hayaan milicsaday kelmaddu waa calam calaamnimadii waa ku jirtaa wasnulficilnimadii waa ku jirtaa ashu waa zaaida kaas ishkaal male marka ishkaal male wadadaas la wallahu subxaana wa aclam sala allahu wasalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed